lilaahi rab lcaalamiin wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii buluq lmaraam min adilat alaxkaam lilxaafid bni xajar alcasqalaaniyi raximah llah qaala alxaafidu raximah llah baabu rajca rajcadii ayuu u baab yahay rajcaduna waxa ay tahay ninku inuu soo celiyo xaas oo ku furay dalaaq dalqadihiisa e, aunan dhamaystiranin isla markaana aysan isku furanin yacni haweenta aysan isku furanin meherkeedii marka dalaaq e, rajciyada marka taas waay haweentii inuu soo rajciyeysto soo ceshto dalaaq e, u haray oo dalaaqaadkii saddexda ahaa aysan iyadoo aynan ka dhammaanin oo markaa sidaa uu kusoo ceshto isla markaasna aynan ahayn faaruqida oo haweenta faaruqay aysan ahayn mid iyada ay isfuratay sidii khulcigii nacam khulciga rajco isaga ma laha marka iyada haweenta aysan isfuranin balaqaadkeedii tadliiqaadkii ninka saddexda ahaana ay weli baaqi ay yihiin oo ka yihiin oo aynan u dhammaanin in marka ciddo dhexdeeda soo ceshadka uu samaynayo ayaa rajco la yihahda can cimrana bni xusaynin radia allahu canhuma waxaa laga wariyay anahu su-ila waxaa la weydiiyey can irajuli ninka yualliqu furaayo haweenta uma yuraajicu soo ceshanayo walaa yushhidu aan markhaati gelinaynin faqaala wuxuu yihi nabiga sal faqaala waxa uu yidhi cimraan ashhid calaa dalaaqihaa dalaaqeeda markhaati geli wa calaa rajcatihaa rajcadeedana markhaati geli rawaahu abu daawuud abu daawuud baa wariyey haakada saa i weri mawquufan isagoo mawquuf aho min kalaami min kalaami cimraan ah wa sanaduhu saxiixun sanadkiisuna waa saxiix ayb halkan marka rajcada ma loo shardiyaa dalaaq rajcada ma loo shardiyaa markhaati si looma shardiyo ayuu halkan marka uu ka sheegaya sheegayaa ayb awalan rajcada waxay ku sugnaanaysaa ciddada dhexdeeda loomana shardiyo weli iyo weli iyo naagta ridaheeda iyo looma shardiyo maxayna ilahi wuxuu leeyaha bucuulatuhuna axaqu biraddihinna nacam ah, nimankooda ayaa waxay ku xaqnimo badan yihiin naagaha inay soo celiyaan marka naagta inay raadi ku noqoto inaysan ku ahayn shardi ma aha rida rida almarana shardi ma aha rida alweliyna shardi ma aha sida nikaaxa oo kale nikaaxa ma ogtahay markii la nikaaxsanayo weliga ridihiisaa la rabay hadda marka halkan rida alweliyi shardi ma aha waxaa laga rabaa marka ninka laakiin ciddadii dhexdeeda wax kusoo cesho kara athnaa alcidda waxaa kaloo laga rabaa inuu ku dhawaaqo ciddadii inuu ku dhawaaqo waxaan ujeeda rajcadii inuu ku dhawaaqo madaahibta qaar baa waxay qabaan abuu xaniifa iyo waxay qabaan inuu ku dhawaaqaba shardi maahano naagtii uu furay haddii uu qol marka uu la galo ama uu marka jimaac ku sameeyo ama uu istimtaaco naagtiisi waa rajcay ka dhigan taha oo iyaga waxay leedahay rajcadu lafdi inay ahaato shardi maahane bimujaradi ninka yani oo haweenta u laabanayo ama jimaac ama istimtaac oo ugu laabanayo waaba soo raajicaystaba ninkaas naagta waa soo rajciyeystay saasay abuu xaniifa iyo ay leeyihiin laakiin marka rajcada madhabka imaamu shaafici iyo keyrkiis aimo kale waxay qabaan rajcada in loo shardiyo inuu ku dhawaaqo rajcadii markhaati ma loo shardiyaa mase looma shardiyo laba qowlaa ku jirto culamada qaarkoodna waxay leeyiin waa loo shardiyaa aqwaasha weliba imaamu shaafici labada qowle imaamu shaafici mid baa wuxuu yahay in loo shardiyo markhaati gelin nacam laakiin sida mashhuurka madhabka ku ah waxaa weeyaan shardi inaysan ahayn markhaatidu inaynan shardi aanay ahayn ayb oo hadduu yacni ka tago markhaati la-aan waa ansaxay rajcada laakiin wuxuu ka tegey shay mustaxab uu ka tegey laakiin culimada dhehayso Eh, inuu markhaati geliye ayaa qasaba waxay deliishanayaan qawluhu tacaala alla uu yidhi waashhiduu daway cadlin minkum laba oo cadli u saaxiiba oo idinka idin ka mida markhaati geliya weliba waa siiqatu amri way waashhiduu daway cadlin minkum markhaati geliya waa lays amray marka walamru yaqtadi lwujuubay dhahan sidaa darteed marka shahaado markhaati gelinta waa shardiga dhahan culamada qaarkood laakiin wujuubka iyo shardiga dabcan waxbaa u dhexeeyo haddii marka aynan ahayn xataa haddaysan noqonin shardi waxa weeyaan waa tacaddi qofka uu xadgudub uu ku sameeyey shareecadii <clears throat> marka sida dalaaqeedaba oo u dhacaayo biduuni markhaati rajcaduna waa ansaxaysaa biduuni markhaati laakiin labadaba waxay sunno ku tahay in labadaba la yeelo la markhaati geliyo wacan ibni cumara anahu lama طalaqa imra'atahu anahu ibn cumar lamaa dalaqa markuu furay imraatahu xaaskiisa qaala nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu yihi licumara cumar uu ku yidhi murhu amar fal falyuraajichaa ha soo ceshto oradoo amar ibnu cumar waxaad amarta xaaskiisii ha soo ceshto halkan marka culimmada qabto inaan markhaatida shardi aysan ah inaad deliishato oo waxay dhaheen nebigu ma dhihin ha soo ceshto hana markaati geliyo ma dhihin maadaama uunan dhihin waxay leeyihiin marka taasaa daliil u anacam maadaama aan la amrin xadii maa ku وأkrajahu lbayhaqiyu walam yushid aan markhaati gelin faqaala waxa uu yihi ayri sunatin maxaa idin qoran وأkrajahu lbayhaqiyu ou soo saaray imaam lbayhaqi bilafظ ana cimrana bna xusayni radia allahu canhu su-ila waxaa la weydiiyey canman raajac imra'atahu ninka haweentiisa soo ceshto walam yushid aan markhaati gelinin faqaala waxa uu yidhi raajaca fi gayri sunnatin maxaa idin qoran ya arjaca fi gayri sunnatin sunna la-aan soo celiyaa waanti nacam yani suna la-aan soo celiy falyushhid ilaan hadda ha markhaati geliyo wazaada abaraaniy waistaqfir illah ilahay dambi dhaaf ha weydiisto yani inay yani taqsiirkaas iyo gabadfalkaas ilahay dambi dhaaf ha weydiisto waxaan sheegnaana marka ku jira dabcan oo masalada waa kasoo hadalna wacan ibni cumara anahu lama alaqa imra'atahu markau furay qaala nabiy sal l slam licumara murhu amar falyuraajicha soo raajicaysto muttafaqun caleyhi marka markhaati meeshaan laguma sheegin saa darteed waxay dhaheen xadiidkan baa waxau caddaynaya inaan markaatidu shardi aysan ahayne laakiin markaatidu ay tahay yani amar oo yani ama amru amar wujuubo laakiin aan shardi keenaynin ama amru istixbaab mutafaqun caleyhi mar hadday ciddadii dhamaatana rajcadii waa dhamaanaysaa mar hadday ciddadii dhamaato asoon soo rajcaysanin waantii marka iyadaa nafteeda xaq u leh markaas waa inuu nikaax cusub iyo un markaa uu la imaado hadday ogolaatana waa kaas hadday diidana waa siday markaas u diiday haddii marka ninka uu yihahdaa waantii eh, ciddada dhexdeeda ayaan soo ceshtay ciddadii dhexdeeda hadduu yihahdo waa ku soo ceshtay iyaduna ay tiraahdo maya anigu waxbay ma soo ceshanin oo labadooda ay isku qabtaan marka arrintaas falqowlu qowlu rajul ninkaa iskale markaas qawlka ninkaa la qabana sababtoo xaqiisay ahayd baabul ilaai wاhihaari wاlkafaarati baabu liilaa'i iilaha ayuu u baab yahay aliila waxaa leedaha ninku inuu haweenta ka dhaarto inuu jimaaco uu yiraahdo marka ilaahay baan ku dhaartay inaanan naagnimo aanan kugu tegaynin oo aanan yani aanan ku jimaacaynin ayuu ku dhaartay iilaa leedaha kaas marka xugun uu leeyahay wاhihaari wa baabu bayaani axkaami hihaari hihaarka axkaamtiisa cadayntiisa dihaarna waxaa la yidhaha ninka inuu yidhaahdo anti calaya ka dahri ummii adiga hooyaday oo kale iga tahay hooyaday oo kale ayaa iga tahay inuu naaftiisii ku dhaho waalkafaarati iyo kafaarada kafaarada dihaarka kafaaradiisa yani iilaha marka xukunkan marka iilaha qur-aanka lagu sheego liladiina yu'luuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhur fain faa-uu faina allaha gafuurun raxiim wain cazamuu alaaqa fain allaha samiicun caliim saasuu yidhi allah subxaana watacaala marka inuu muxuu ka dhaaranaya marka wuxuu ka dhaaranaya inuu jimaac haweentii marka haweenkii usoo dhawaado oo jimaac iyo naagnimo ugu soo dhawaado waxaa la siinayaa marka afar bilood afar bilood haddii uu ku jimaacana hadda waxaa weeyaan waa iilihii waa baaba-ayba haddii laakiin afar bilood la gaaro xaakimka agtiisaa laga waca ama qaadiga imaa inuu dhaartiisa ka kafaaro guto ee uu markaas haweentii u tago iyo imaa inuu markaas furiin uu markaa u sheego marka bimujarad afarta bilood inay dhammaato furiinku kuma dhacaayo eh furiinku waa inuu ku dhacaa lafdiga ninka waa inuu ninka ku dhawaaqaa xukunkaas marka iiluhu uu leeyahay can caaishata waana banaan yahay dabcan can caaishata oo nabigaa sameeyey maal sal l slam can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tiri alaa rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulka ilaahi baa ka dhaartay min nisaa-ihi ka dhaartay wa xarama waana iska xarimay fa fajacala alxaraama jacala wuxuu yeelay alxaraama shayga oo iska xarimay xalaalan buu ka dhigtay naam ayb wa jacala lilyamiini dhaartiina wuxuu u yeelay kafaaratan buu u yeelay yani dhaartiina waa ka kafaaro gutay shaygii oo iska xarimayna wuu sameeyey waa u qabsadeen naam rawaahu tirmidiyu warwaatuhu hiqaatun xadiidka rawaadiisa waa hiqaat marka nebiga bilgo xaasiskiisa isagoo ka dhaartay laakiin ilaha nebiga wuxuu ahaa bil ayuu ka dhaartay inuu xaasiskiisa u tago markaasu wuxuu sameeyey sagaal iyo labaatan maalmood markii la gaaray ayuu usoo laabtay xaasiskiisa markaasaa la weydiiyey waatii nabiga uu yihi sala allahu alayh ali wasalam ashahru haakada wahaakada bishu wuxuu yihi soddonna waa noqotaa sagaal iyo labaatanna waa noqotaa marka labaatan iyo sagaal maalmood bilo iyada laftirkeeda markaa nabiga caleyhi salaatu salaam inuu xaasaskiisi ka dhaartay inuu usoo dhawaataa waxay keenaysaa marka in iiluhu shay jaa isa inuu yahay haddii sabab ay keento de dabcan idraar wax lamida qofku aanu la jeedin culamada qaara waxay leeyihin afar bilood marka uu gaara ilaa la yiraha afar bilood wixii ka yar laba beri iyo usbuuc iyo bil iyo ilaa lama dhehe dhehen qaaraasaas dhahay calaa kulli xaal ilaa waxaa weya ninka inuu naagtiisa ka dhaarto inuu marka haween ahaan amn marka jimaaco inu kadh ka dhaarto marka muxuu samaynayaa wuxuu samayn karaa dhaarta inuu ka kafaaro guto wixii uu ka dhaartayna oo iska xarimayna inuu iska sameeyo rawahu tirmidiyu warwaatu hiqaatun xadiidkan nakara ku jirta ayb maxaa yl min ariiqi maslamata bni calqama qaala anba'anaa daawud bnu abi hindin ayuu yidhi sunanka saga daawud ibnu caliyina ah ku dhacday lakin waa daawud ibn abi hindi can caamir ashacbi can masruuq can caaishata bihi tirmidi marka wuxuu yihi xadiidu maslamata bni calqama can daawuud rawaahu caliy bnu musir wagayruhu ayaa wariyeen can daawuuda can ishacbiyi ana nabiya sal slam mursalan walaysa fiihi can masruuq can caaisha khulaasada waxaa weeyaan maslamata bnu calqama ayaa xadiidkan wariyey isaga oo mutasil ah oo yani caamir ashacbi can masruuq can caaisha can inabiy sal l slam laakiin riwaayada cali ibnu mushir uu werinayo iyo ragga kale oo ah dhaarta uu ka kafaaro gutana nikaaxooda sidii hore ayuu ugu socdaa ayb wacan sulaymaan bni yasaarin qaal adraktu bidcata cashara waxaan soo gaaray buu yihi dhowr iyo toban oo min asxaabi rasuulillahi sala allahu alayh ali wasalam kana marka wuxuu xoojinaa aarki uu xoojinaya wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal kaana ilaau ljaahiliyati jaahiliyada iilahooda wuxuu ahaa asanata sanad iyo wasanatayni laba sano jaahiliyada iilahooda sanad laba sano ahaa fawaqata allahu ilaahay wuxuu uxadiday waxau xadiday arbacata ashhurin afar bilood buu xadiday fain kaana aqala min arbacati ashhurin afar bilood wax ka yar hadduu ahaado falaysa biilaain ilaa ma aha akhrajahu shaaficiyu shaafici baa rajahu lbayhaqiyu bayhaqi baa soo saaray waana saxiix kana waxaa laga qaadanaya marka isaguna awalan wuxuu yihi jaahiliyada iilahooda wuxuu ka samayn jiray marka qaarkoodna waa sideeda baa loo daayay waxyaaba ay jaahiliyadu samayn jireen oo islaamku iska dhaafayaa jirta maadaama mafsada hadda aanay ku jirin oo faraha looga qaaday waxyaaba la bedelayaaba jirtay axkaam jaahiliya oo faraha inta inta iyada dhan ba la xarimay oo la bedelay baa jirta baxiiradii iyo saa'ibadii iyo waxyaabihii lamidka ahaa qaar kalena qaar kalena wuxuu ka dhigay marka takyiira lagu sameeyey waxaa ka mid a ah marka waxyaabaha takyiirka lagu sameeyey iilaha oo kale oo ninku haddau naagtu u ka dhaarto hal sano laba sano iy ayay dhaartiisu iska soco jirtay hal sano iyo laba sano barar badan baa haweentii ugu jira islaamkii marka iilihii dhan ma wada baabi'inin halkii sano iyo labadii sanona waa laga waa laga daayay waa laga soo yareeyey afar bilood oo ka dhigay marka afar bilood qofku waxa weyaan marka haweentiina de dhib badan kuma aha waa dhibay ku safri karto ninkiina waxa weyaan hadduu doono inuu marka haweentiisa edbiyo ama uu wax ku arko iyo waa wuxuu ku edbin kara marka sharciga marka cadaaladiisay kamid tahay shareecada cadaaladeeda yay kamid tahay waxyaabaha waxaa kamid a ah sharciga uu xadiday dalaaqa oo kale dalaaqu tiro ma lahayn waagi aswaqtigii jaahiliga ninku haweentiisau furaa markay soo gaarto ciddadeeda ay dha dhawaato haddana waa soo celinaya haddana waa furaa markay ciddada soo dhawaato waa soo celinaya haddana ciddadeeda ay sii dhammaan rabto haddana waa furaa haddana markay dhammaan rabto waa soo celina tiraba mabaala marka haweentii markaas halkaas waxay ku noqonaysaa mid iska dhibaatoon oo weligeed la qabo la furo la soo celiyo la furo lasoo celiyo la furo lasoo celiyo islaamkii marka muxuu sameeyey dalaqaadkiiba xad u yaala saddex oo ka dhigay marka saddex dalqadood de waxa weeyaan qofkii saddex jeer wax kala furo haddana weliba maraaduu ka dhigay hal mar ma ka wada dhigin sharciga maraaduu ka wada dhigay marka mar koowaad hadduu furo waa dhici kartaa ninkii inuu ka yimaado furiin haddii ayagu marka ay isu baahdaan fursadaa ilaahay siiyey waa markii labaad naagtiisi inuu soo ceshto markii labaad haddana hadduu furo fursad labaadaa lasiiy inuu soo ceshto mar saddexaadki hadda meesha cayaar cayaar ma aha marka saddexaa laga dhigay saddexdii marka waxa weeyaan ninkana dhib kuma aha haweentiina ma lagu dhibaayo walidalika ilahay iyadoo saddex ou siiyey ayuu haddana wuxuu ku yidhi wabucuulatuhuna axaqu biraddihina fii dalika in araaduu islaaxan hadday doonaan islaax iyo wanaag hadday rabaan xataa adiga markaad haweenta soo celinaysid hadday kaa tahay dhib iyo inaad la dhibtanto haweentii oo adiga waxa aad ka wada ay tahay dhib inaad ku dhibto iyada waxaa weyaan marka dee xikmadii sharciga caqdigan rajcada oo u jideeyey waa ka baxday rubamaa marka culamada qaar maba ansaxayo maxaa yele caqdiga sharciga ilaahay waxa ujide sababki ilahay qarabkii ilaahay u jideeyey maahani adiga haddaad si kale u isticmaasho oo ilaahay uunan u jideynin niyadaadaa la fiirina inama alacmaalu biniyaat naam marka qofka inuu iska ilaaliyo marka waxyaabaha maxaasinta shareecaday ka mid tahay marka naam ankixada haddaad fiiriso sharciga haddaad ka fiiriso haddaad fiirisa buyuucda cibaadaadka haddaad fiirisa jinaayaadka haddaad fiiriso axkaamta sharciga oo dhan waxay ku dhisan tahay cadaaladay ku dhisan tahay cid lagu dulmina ma laha wa tamat kalimatu rabbika sidqan wacadla ay sidqan fi lakhbaari wacadlan fi laxkaam cadaaladii marka haddii laga waayo islaamka meel loo doonayo ma jirto ninkii yiri dulkhuwaysira yiri eh, icdil cadaalad samey eh, fa inaka lam tacdil cadaalad maadan samaynin nebiga wuxuu way waaxag war hoogaaga man yacdilu idaa lam acdil yaa cadaalad samaynayo haddaan aniga samaynin marka cadaaladii nabi maxamed laga waayey sala allahu alayh ali w yaa laga helaa marka waxaad laga helaa ma jirto cadaalad sharcigii laga waayey marka in laga helo mabaadi gaalo dimuqraadiyad iyo wax lamida waxaa weeyaan waa waxaan suuroobeyn marka dadka inay diinta ku filnaato ayaa la rabaa wixii ilaahay nabi maxamed kusoo dejiye inay nagu filnaadaan awalam yakfihim ana anzalnaa calayka alkitaaba yutla calayhim ina fi dalika laraxmatan wadikraa liqawmin yuminuun taasna marka marka kana ilihuna saasoo kamid ahaa fawaqata allahu arbacata ashhurin buu ku xadiyey fain kaana aqala min arbacati ashhurin afar bilood wax ka yar haddii uu yahay falaysa biilaain iila ma aha akhrajahu lbayhaqiyu ayaa soo saaray bayhaqi wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rajula nin intaas iilihiiba uga baxay wacan adhihaarku hadda gelaya ana rajula nin daahara min imra'atii haweentiisii buu dihaaray oo anti calaya ka umi buu yidhi uma waqaca calayha waa ku dhacay waa jimaacay faata nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga u yimid faqaala wuxuu yidhi innii waqactu calayha waan ku dhacay rasuulka ilaahayow qabla an ukafira intaanan kafaaro gudanin yani waxaa weya bani aadamku waa ku dhici karaa shay maxduur ah bani aadamku wuxuu ku dhici karaa ambiyada ilahay marka laga reebo shay laga reebay oo maxduura wuu ku dhici karaa laakiin asxaabu rasuulillahi ridwaanullahi calayhim dadka waxay uga fiicnaan inta kale ummadda shay marka ay ku dhacaan xataa dembi ah aaday uga qoomamay jireen aaday uga welweli jireen ilaa waxay gaari jireen inay isla markiiba si ay u gooyaan geedkaas xun si ay xididada ay ugu jaraan nebigay weydii jireen caleyhi salaatu wasalaam waxaanaan sameeyey maxaa layga rabaa maxaa ii bannaan markaasaa marka nebiguna oo u sheegi jiray sida ay markaas makraj iyo meel ay uga baxaan ayuu u usheegi jireen xataa qaarkood waxay gaarsiisay inay naftoodiiba ay dhiibaanba haweentii kaamidiyada ahayd radia allahu canha ee iyadoo uur leh oo zino uurkeed leh markay nebiga u timid ay weli iyada iskeentay nebiguna uu yihi sala allahu alayh waali orad bax soo eh, intaad cunugan dejisid soo ah, umusho kadib nuujisid iyo eh, imaam markaas kadib haddana u timid feri yani markii hore iyadaa iskaantay waxay ogtahay in dhagax lagu dilaayo uma haddana laba sano kadib ama sanad kadib ayay haddana imaanaysaa nacam intaas shaydaanku waa iskala diriraysaa cumar radia allahu canha markuu yihi nabiga markii dhagaxyadii laga badiyey haweentii markii la dilaayo dhagaxa lagu dilaaye waa tii nabiga uu ku tukaday marka aleyh salaatu wasalaam markaasuu cumar wuxuu yihi rasuulka ilaahay ku tukanaysaa iyadoo zinaysatay markaasuu wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam laqad taaba tawbatan waxay toobad keentay tawbo low qusima sabciina min ahli lmadiinati lawasicatkum ow kama qaala sal l slam toddobaatan oo reer madiine ah toobo ku filan ayay haweantaan la timid ma helaysaa yuu yihi cumarow wax ka fiican miyaad helaysaa anjaadad binafsiha nafteeda inay ilaahay u hurtay dartiis miyaad helaysaa wax ka fiican haween nafteediiba ilaahay dartiisa cabsi ilaahay u hurtay marka xataa fiiri midkooda dembiga ku dhaco saasoo u wanaagsanay lidalika asxaabta dunuubtooda ceeb loogama dhigo marka dunuubtooda ceeb loogama dhigo oo laguma ceebeeyo kolkii marka wuxuu yihi inii waqactu caleyha qabla an ukafira rasuulka ilaahi intaana intaanan kafaaro gudanin ayaan haweentii ku dhacay maxaan sameeyaa qaala wuxuu yihi falaa taqrabha ha u dhawaanin waxaa laga qaadanaya marka ninku hadduu sameeyo to haweentiisi dihaaro asagoon kafaaro gudanin u tago dembi waa ku dhacay laakiin muxuu samaynayaa waa ka joogaya wixii markaas ka dambeeya kafaaradiibuuna uu bilaabaya inuu guto kadib waa u utegaa marka yacni hal mar baan aniga aan jimaaci sameeyey waa iska wadayaa marka mama ma soconaysa naamtaas falaa taqrabaha ha u dhawaanin xataa tafcala ilaa aad ka samayso maa amaraka allahu wuxuu alla ku amray rawaahu larbacatu afarti ayaa werisa saxaxu tirmidiyu warajaxa nasaa-iyu irsaalahu nasaa-ina xadiidka mursalnimadiisa ayuu rajaxay xadiidkana waa xadiid xasan oo sababto alxakam ibnu abana ku jiro nam marka ninkaa isaga waxaa weeyaan xadiidkiisa waa xasan xaafid ibnu xajarna fatxulbaariga xadiidkan waa ku xasaniye waa ku xasaniyey amaa nasaa-i cilaynta u cileeyey u ku cileeyey irsaal uu ku cileeyey oo sida nasaa-iba sunanka uu ku sheegay abuu xaatimna cilalka uu ku sheegay waxaa marka arrintaas ay manquub ay ku tahay ama lagu radinayaa ibnu xasmi muxallaha wuxuu ku yidhi hada khabarun saxiixun min riwaayati hiqaat laa yaduruhu irsaalu man arsalahu xadiidkan rag hiqaad ah wariyeen buu yidhi waana khabar saxiixa dadkii irsaaliyey wax dhiba u keeni maayaan mar hadday rag hiqaadana xadiidka ay wasliyeen rag kalena ay irsaaliyeen yani irsaalkii cillo u noqon maayo yani eh, raggii eh, itisaalka haddii raggii wasliyey ay yihiin rag tiqaad halkaana ragga wasliyey rag tiqaad oo maqbuuleena weliba xadiidka soo socdaa xoojinaya warawaahu lbazaaru bazaarna xadiidka waa wariyey min wajhin aakhara can ibni cabaas wazaada fiihi kafir kafaaro gudo walaa tacud hana u laabanin kafaaro gudo hana u laabanin marka dariiqan dambe iyo midkay hore waa iskaba marka xadiidka inuu yani xadiid xasana uu yahay iyay tilmaamaysaa wixii alla uu amray marka waa maxay wacan salamata bni sakrin qaala wuxuu yihi dakala ramadaanu ramadaan ayaa soo galay fakiftu waxaan ka cabsaday an usiiba imra'atii haweenteeda inaan asiibo oon jimaaco ayaan ka baqay fii nahaari ramadaan maalin ramadaan in haweenta u taga fadaahartu minhaa waan dihaaray anti calaya kadahri ummi baan eri si aana ugu tegin ba fankashafa lii minhaa waxaa xaggeeda iiga faydmay shay-un wax leylatan habeen fawaqactu calayha waan ku dhacay waa anagoo marka dihaaray ayaa haddana intaan ka arkay ayaan jimaacay faqaala lii rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka wuxuu igu yidhi xarir raqabatan luqun xoray qultu waxaan idhi maa amliku ma hananaya ilaa raqabatii ani luqunteyda maaha teyda unbaa haysta wax kale ma haysta bimacnaa addoon melihi qaala waxa uu yidhi fasum shahrayni laba bilood soon mutataabicayn oo isxigto laba bilood oo isxigto soon qultu waxaan idhi hal asabtu maba asiibay alladii kii asabtu aan asiibay ilaa min asiyaami ilaa min ajli siyaami soonka dartiis ma ahane oo dhibkaanba waxa aan u galay oo aan haweenta u dihaaray wax kaleba ma ahan soonkii bishaa soonka ayaa waxaan is idhi ama haweentii jimaacda iyadoo maalin ramadaan ay tahay marka dhibkuba waxa iigu dhacayba soonka dartiis marka lidalika kama safri karo u leyahy laba bilood oo isku xigta haddana soonkeeda yani ma awoodayo leeyahay qaala wuxuu yihi acim haddaba quudi faraqan dambiil oo min tamrin timir ah bayna sitiina miskiina lixdan miskiin e, sii halkan marka culimada waxay ka qaataan kafaaratu hihaar horta inay taxriiru raqaba inay tahay uma ninkaan awoodeynin inuu soon oo laba bilood isku xigta soomo ninkaan awoodeyninna inuu lixdan miskiin oo quudi qur-aankuna waa tusayaa luqunta oo xoreynayana luqun oo mu'minad ah kafaaratu dihaarka iyada luqunta lagu sheegay waa waa si mudlaqa ah loo sheegay laakin kafaaratu lqatli ayaa iyada waxaa lagu sheegay fataxriiru raqabatin mu'minatin marka labada maadaama xukunka uu ka dhexeeyo masalada laba mas'ale ha kale ahaato laakiin xukunka isku mid a ah. sababto xukunka waa maxay waa xukmu taxriir wax xoreyn waay labadaba taasay wadaaan sidaa darteed marka yuxmalu lmulaqu cala lmuqayadi sababta mudlaqa iyo muqayadka marka laysku xambaarayo labada xugun inay isku mid yihiin unbaa muhiima ah. hadday doonaan labada mas'ale yays isku mid ah, ahaan xukunka mas'aladan iyo xukunka mas'aladan inay isku mid yihiin unbaa layska rabaa amaa laakiin labada xugun hadday kala duwan yihiin waa kala tegayaan markaas sida masalan ilahay muxuu yihi ya ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila almaraafiqi gacmihiina dhaqa ilaa iyo xusullaha dhaqa tuuga ilahay marku ka hadlayna wuxuu yihi wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahuma waa la ilaaqay meeshaas faqdacuu gooye aydiyahuma gacmahooda gooye la dhihi maayo marka faqdacuu aydiyahuma gacantan inta lagu ilaaqay fii suurati lmaa-ida waxaa lagu waxaa lagu waxaa lagu waxaa lagu xambaarayaa eh, aayada kale maa-ida oo eh, eh, ahayd ya ladina aamanu ida qumtum ila salaati fafsiluu wujuhakum waaydiyakum ila lmaraafiqidaas maadaama ilaa xusullada la sheegay gacanta ilaa xusullada la yidhi tan muqayadkaana waxaan ku qaadaynaa mutlaqaas kale la dhihi maayo maxaa kaas kalena gacanta waa la ilaaqay kanna gacanta waa la qayday sooma ilaa maraafiqdiaa lagu qayday meeshaan xamlulmutlaq cala lmuqayad ma suurtoobayo sababta waa maxay tanna xukunkeedu waa xukmu lgasli waay xukun dhaqitaan aa laga hadlaya markaan tanna xukunka laga hadla xukm lqaci eh, walaa farqa baynahuma ma laysku xambaari karo soo ma garana laakin halkan zihaarka iyo qatligu isku mid ma aha labada mas'alo laakin xukunku waa isku mid soo maha halkaana kafaara gud oo luqun la xoreeyo halkaana luqun la xoreeyo halkaan marka waa taxriir xaggana taxriir marka mar hadday taxriir iyo taxriir isku mid yihiin waa laysaga marka xamlu lmutlaq cala lmuqayad marka waa suurtooba usul ahaan marka saas imaamu shaafici marka meeshaan marka kafaarat zihaar fataxriiru raqabatin wuxuu ku xambaaraa maadaama ay mutlaq tahay raqabadan wuxuu ku xambaarayaa tii suurat nisa oo qatliga fataxriiru raqabatin mu'minatin taasu markaa wasfigaas marka waa wasfi wax qaydayo xarir raqabatan qultu maa amliku ilaa raqabati wax kale ma haysto yiri haddaan la awoodin ayaa marka fasum shahrayn mustaabicayn loo imaanaya adoo awoodid luqun aada xorayso maaha inaad labada bilooda soonka aada soo aadid soo ma garan marka markaa luquntii aad wayso ayaa laba bilood oo isku xigta soonkeeda ku kafaaro guda kartaa waa tartiib takyiir ma aha kafaaradan inkastoo qowl culimada bacdi alculamaa ay leeyihiin hadba midii u adag maadaama kafaarada waxa laga rabaa kafaarada waxa loo jideeyey ee laga rabaa waxay tahay waa zajri ninkan in lagu canaanto mar dambe dembigan oo kale uusan fududaysanin marka waxuu leeyahay sheikhul inuu ahayn umalaynaya weliba bacd annaas waxaa laga yaabaa qof inuu taajir yahay boqor matalan inuu yahay oo kumanaan addoon inuu leeyahay ninkaasoo kale marka haddii la yidhaha addoon xorey inuu addoon xoreeya waxba lama ahan banaan kumanaan addooma uu leeyahay hal xaba inuu iska xoreey dhib uma aha dembigii inuu fududaystaa laga yaabaa addoon iska xoreyna oo isiilaa mar walba kaasoo kale waxaa laga yaabaa marka in la yidhaahdo waxaa ku kafaaro gudataa laba bilood soonka si marka maxaa kafaarada waxa loogu talagalay waa zajriy zajriguna wixii uu kusoo xasilayo oo saddexdan yaa lagu dadaalayahay oo la sameynay sooma garani in waxaa laga waa un ijtihaad culumo waxaana laga yaaba dee mar walba naska in la iska sidiisa daahirka loo qaato unbaa mar walba ka fiican ayb maxaa yele hadii ayagu saa saa uu ku cileeyey dhinac kale marka laga fiiriyana waxaa laga yaaba adoon dadka addoommada in la xoreeyo maslaxo weyn waa iyada nacan keliya yani ninkan keliya dhibkiisa la fiirin maaye dhinacan kale faa-iido kasoo xasilaysa iyadana nacan sababtoo a ah luqunta addoon la xoreeyo yani ixsaan oo yatacaddaa ila alaakhariin waa nacam laakiin soonku waa waa qaasir qofka uu ku gaaban yahay iyadana taas waa la dhihi karaa laftirkiisa qaala fasum shahrayni mutataabicayni labada bilood marka inay isu xigtaa shardi a ah marka mutataabicayni ayaa ilelaya haddii marka wax cudur daara ah uu u afuro dhowr maalmood soo waday ee uu jiraday ou afuro markaa kadib ou soonkii bilaabo wax dhibaataa ma laha mutataabicayn waa yihiin sababto ah waxaa weeyaan qofku eh, cud cudurku asaga isuma keeni shareecada marka eh, suhuuladeedan waxay keenaysaa taas kii waajibka ahayba hadduu de haddii uu jiran yahay waa laga dhaafay inuu dib kasoo qalleeyaa la ogolaaday qultu waxaan idhi wahal asabtu ma asiibe maku dhacayba aladii asabtu waxaan asiibay ilaa min asiyaami ilaa min ajli siyaami maahane halkan marka culamada qaarkood waxay u daliishadaan qeybtan ninku laba bilood oo isku xigto soonkeeda ma awoodi kara hadduu dhaho sababta aanan u awoodi karin waxay tahay jimaaciba maba iska hay karan ma noqon kartaa cadamuulistidaaca marka kownuu ninkaan uusan jimaaci iskaba celi karinba cadamulistidaaca ma lagu tiri karaa xadiidkan haddii la fiiriy waa lagu tiri karaa xadiidkan marka la fiiriy waa lagu tirin karaa lean ninkaan cudur ma sheega nin aan ahayn in uusan yani uusan kaba joogi karin haweentii soonka darteedayba waxaan iga soo gaareen marka istidaaco waa noqon kartaa kownu qofka uunan ka laakiin taas cid dabdin karta ilahay unbaa garanaya nin walbaa waxuu dhahaya ani iskama celi kari hadhow see loo dabdina hadhow qaala wuxuu yihi adcim faraqan quudi markaas oo min tamrin timir calaal ama yani dambiil timira bayna sitiina miskiin o lixdan miskiin akhrajahu axmedu alarbacatu ila nasaa-iy wasaxahu ibnu khuseymata ibnu ljaruud marka waxaa laga qaadanaya meesha oo kale hadduu intaan la yimaado mid kamida ah hadduu ku kafaaro guto inuu markaa kadib ou haweentiisii markaa uu isticmaali karo idhaarku marka asaga furiin ma aha waa munkar waa dembi inuu ka toobad keenana laloo baahan yahay baab licaani licaankiiba baab yahay xukmu licaan licaanku waxaa layihaha ninku haweentiisa inuu qadfo ee uu ku qadfo zina inuu ku qadfo haweentiisa marka sharcigu wuxuu ruqseeyey maadaama uunan ay adag tahay ninku haweentiisa inuu afar markhaatiya oo ula yimaado haweentii oo zine ku dhex jirto isla markaana aysan ufududayn inuu yani ku sabro iskaga aamuso ayaa marka asaga xukunkiisa waa laga duway xukunka dadka kale ajaanibta ah ninku hadduu qadfo haween ajnabi ka ah oo kale oo usan qabin ama nin kale hadduu qadfo marka iyad xugun ay leedahay waladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam yatuu biarbacati shuhadaa fajliduuhum thamaaniina jalda laakiin ninkii naagtiisu hadday tahay cidda uu qadfaayo asaga marka waxaa laga rabaa wladiina yarmuuna azwaajahum walam yakun lahum shuhadaau ila anfusuhum fashahaadatu axadihim arbacu shahaadaati billah inahu lamin asaadiqiin afar markaati oo ilaahay ku dhaaro afar jeero alla markaati gashana in uu run sheega ayb tan shanaadna marka alkhamisatu ana lacnat allahi caleyhi in kana min alkaadibiin midda shanaadna lanad lacnad ilaahay korkeyga ha ahaato leeyahy haddaan beenaalayaalka aan kamid aho been sheegayo iyada markaas haddou ninkii sidaa u dhaarto shantaa uu dhamaysto waxaa weya iyada haddaysan isberi yeelin waxaa weeyaan marka waa dhagaxa lagu dila maxaa yeeley mar haddoo ninkii shan dhaarood uu sameeyey xukunkii zinadii baa iyada soo koray marka see isaga beri yeeli kartaa wayadra-u can hal cadaaba an tashhada arbaca shahaadaatin billahi inahu la min alkaadibiin walkhamisata ana kadaba allahi calayha in kana min asaadiqiin saasay ku dhaarana iyada hadday dhaarata marka ma la dilaayo iyada waa ka badbaaday dilkii waa ka badbaaday dhagaxii lagu dilaayey way ka badbaadeysaa ayb xukunka ka dhalanayo licaanku marka waa maxay tafriiq in la kala geeyo ninkii naagta islicaanay weligoodna ma isguursan karaan yani macnuhuna maaha inay maxram isu yihiin maaha maxram isuma aha maxram isuma aha laakin isma guursan karaan axkaamtaas oo marka halkaa uga hadla suuratu nuur awaaisheedana waa looga hadlay qur-aanka can ibni cumara radia allahu canhuma qaal marka culamada waxay isku khilaafaan furqada furqada goormay dhacaysaa ninkii naagta la licaantamaayo kala tegooda goorma u dhacayaa masalan ninka markau dhammaysto miyay furqadu xasishay mase markay labadoodu dhammaystaan oo licaanka haweenta markau dhammaado kadib miyay labadan qof ay furqadu ay xasileen mase laba qowlo culimadu ay qabaan waay khilaafkaanna waxaa ku salaysan mas'ale muhiim ah mas'aladaas waxay tahay ninku markau shantiisi rito hadduu iska dhinto shantii markau dhameeyey naagta intaysa hadleen ninkii waa dhintay hal tariso ma dhaxlee naagtan marka masaladaanay ku salaysan tahay haddii la yidhaahdo furqadu waxay dhacaysaa naagta markay teeda dhamaysato kadib ayay furqadu imaanaysaa haddii la dhaho naagtaanu ninkan waa dhaxlaysaa markaas sababto a ah weli lama kala tegin soo maha haddii la yidhaahdo ninka ninka mar haddii shantiisii dhamaysto furqadii waaba xasisho isaga warkiisa ayuu ku xasila haddii qowlkaas aan qabanana ninku ma dhaxlaysa naagtan ninkaanuma dhaxlayso haduu dhinto so ma garan sababta waaba furay waa kala tageen mujarad qawli waxaadna moodaa taas inay dhowdahay sababta waxaa weeyaan haweentan waxay u dhaaranaysaa iyada wax kale maahane in rajmiga ay iska baajiso ilaahayna saas u qur-aanku tilmaama wayadra-u hal cadaaba iyada marka furqa kuma xirna ee iyada dhagaxii lagu dili lahaa wuxuu uga riixmayaa oo uga baaqana inay dhaarato marka iyada dhaarashadeedu cadaabka unbaa uga baaqanaya adduunyada cadaabkeeda ma ahane xugun kale ka dhalanaya malaha xugunka horooba u dhacayba sooma ma garanin haddii la yidhaha iyada marka iyadana waa weji culamada kulley qowl ay culamadu ay leedahay marka khilaafaadka culamada kulley waxay u baahan tahay eh, mar walba khilaafka culamada khilaafku laba waa khilaaf samara leh iyo khilaaf aan samara lahayn khilaafaadka culamada waxay u badan yahay khilaafaad samara leh oo masaa'il baa ku salaysmaysa hadhow can ibni cumara radia allahu canhuma qaal sa'ala fulanun hebel wuxuu su'aalay hebel baa su-aalay faqaala wuxuu yihi yaa rasuula allah ara'ayta bal ii sheeg an wajada hadduu helo axadunaa midkan imra'atahu haweentiisa calaa faaxishatin zina oo ku arka ka waran kayfa yasnacu sidebuu samaynayaa in takallama haddou hadlo takallama biamrin cadiimin arrin weyn ayuu ku hadlay wain sakata haddou aamusana sakata calaa mitli dalika arrin weyn korkiisau ku aamusay yani mana aamusi karo mana hadli karo hadalkiin hadal arrin hadal weyn buu ku hadlaya falam yujibhu nabigu ugama uusan jawaabin sababtuna waxay tahay waqaa'icdu intaysan dhicin ka hor ma fiicno in lagu degdego wax aan weli imaanin su-aasheed in laysweyweydiiyo waa laga fiicay qur-aankuna ad waaba reebo yaa ayuha aladiina aamanuu laa tas'aluu can ashyaaa in tubda lakum tasu'kum wain tas'aluu canha xiina yunazalu lqur'aanu tubda lakum cafa allahu canha nabigeena caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi eh, muslimiinta waxaa ugu dembi badan nin intoo wax su-aalay su-aashiisa darteed ummadda looga xarimay yani ah, umuuran looga xarimay shay iska mubaax ummadda u ahaa ayaa su-aashiisa darteed looga xarimay ummadda muslimiinta marka ninkaasa ugu xaggooda yani wax dembi ka gala muslimiinta kaasa ugu daran garan marka su-aalaha badan lama jecla eh, culamadii salafkana waa diidi jireen qaarkood eh, waxyaabuhu intaysan dhicin ka hor in laisweydiiyo marka uqluudaadka iyo waxyaabahaas laga fiican yahay nebigu marka shay aan dhicin maadaama uu yahay hadda marka mna ma ka jawaabin waxaana laga yaa inuu waxyi sugaayo dabcan inuu dhibsadayna waa dhici karta falamaa kaana bacda dalika falamaa markii kaana u ahaaday bacda dalika maalima maali kaagaas kadib ataahu waa u yimid ninkii baa u yimid nebiga faqaala wuxuu yihi in aladii sa'altuka wixii aan ku su-aalayo canhu xaggiisa aan wax kaa weydiinayo qad ibtuliitu bihi anaa laygu imtixaana rasuulka ilaahayo marka ma fiicna waxaan kugu dhicin inaad yani su-aal aan dhicin oo weliba haday kugu dhacdana aad aad uga xanuunsanayso inaad iska weydiiso carabka ku balbalaaris waa laga fiicay ninkaani marka hore su-aasha waa weydiiyey marku su-aalay isagii bayba ku dhacdayba wixii naam rasuulka ilaahi ka waran midkaan naagtiisa hadduu ku arka faaxisho asagii baa marka ay ku dhacday marka looma yeerto waxyaabaha naam falama kaana in aladii sa'altuka canhu qad ibtuliitu bihi faanzla allahu alla wuxuu soo dejiyey alaayaati wuu soo dejiyey fii suurati nuur suurati nuur dhexdeeda ahayd fatalaahuna caleyhi waa ku akriyey nabiga oo wacadahu waa waaniyey wadakarahu ilaahay buu xusuusiyey oo waaniyey wa ahbarahu wuxuu u sheegay ana cadaaba dunya addunyada cadaabkiisa ahwan inuu ka fudud yahay min cadaabi alaakhirati aakhira cadaabkeeda ninkii u waaniyey qaala wuxuu yihi laa may u yii waladii bacaka bilxaqi baan ku dhaartay maa kadabtu caleyha rasuulka ilah ma ka been sheegin aniga naagtaan war ilaahay ka cabso waa waaniyey nabiga caleyh salaatu wasalaam in adiga sideetan jihaada lagugu dhufto ayaa karoon roon intii yani ama yani adduunyada cuquubadeeda ka sahlan midda aakhiro markaasuu yihi maya ilahan ku dhaarta alli xaq ugu soo bixiyaan ku dhaartee maa kadabtu calayha maanan ka been korkeeda uma dacaaha iyadoo u yeeray nabiga fawacadahaa waa waaniyey kadalika saas oo kale qaalat waxay tihi laa maya aladii bacasaka bilxaqi baan ku dhaartay inahu lakaadibun beenaala wa been iga sheegaya fabada birajuli nink marka nebiga ninkiibau ku bilaabay fashahida arbaca shahaadaatin wau dhaartay markaati kacay afar markaati ilahay bau markaati gashay uma sannaa bilmar'ati haweentii buu ku xijiyey uma faraqa baynahumaa waa kala geeyey afar markuu ku dhuftay kii shanaadna dabcan waa ugu daray sida riwaayadka ay sheegaya uma faraqa baynahuma marka waa kala geeyey halkaana culamadu waxay ka hadlaan furqadu yani furqada ninkai naagta la kala geynayo ma waxay kusoo xasilaysaa inuu imaamka ku dhawaaqo oo labadiina waal idinkala geeyey inuu dhaho mase bimujaradi licaanba furqada waa ku sugnaanaysaa in badanoo culamada kamid a waxay leyihin licaanku wuxuu ku sugnaanayaa bimujaradi licaan laakiin hal halkaan marka fafaraqa baynahumaa bimacnaa xukunkiiba u cadeeyey xukunkii unba u cadeeyey nabiga aleyh isalaatu wasalaam can ibni cumara ayضa ana rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalama qaala lilmutalaacinayni nabigu wuxuu ku yihi labadii islacnadaysay xisaabukumaa cala allahi xisaabtiina alla korkiisay ahaatay axadukumaa midkiin kaadibun been loo waaye labadiin mid unbaa been sheegaya ila waa zinaysatay iyo ma zinaysanin aad ku kala doodaysaan marka waana dhaaranaysaan labadiina nin unbaa been sheegaya qof unbaa labadiina been sheegaya tan waxaa laga qaadanaya nabiga caleyhi isalaatu wasalaam eybka inuusan ogeyn nabiga inuusan eybka aanu ogeyn qalbiga dadka wax ku jiran inuusan ogeyn ilaa wixii ilaahay u ogeysiiye ma aha laakiin eyb nbiga mutlaqan nabiga eyb uma oga sababto ah hadduu ogaa lahay waxuu dhihi lahay hebel adaa beenta sheegayo dhihi lahay marka axadukumaa kaadibun unbuu um leeyahay laa sabiila laka jidkuguma sugnaanin adiga calayha haweentan korkeeda wax aad ku leedahay oo dambe ma laha qaala wuxuu yidhi ya rasuul allah rasuulka ilaahi maalii maalkayga aan siiyoon meher ahaanta aan u siiyeyna qaala wuxuu yidhi in kunta sadaqta calayha haddaad meher korkeeda aad ka bixisay fa huwa isagu bima staxlalta wixii aad ku xalaashatay way fahuwa huwa isagu bimastaxlalta ay biistixlaalika xalaashada xalaashashada aada xalaashatay way min farjiha a xalaashatay way wain kunta kadabta caleyha haddaad been ku sheegtay korkeedana in kunta sadaqta caleyha haddaad run ka sheegtay way iyadoo ay zaaniyad tahay fa huwa bimastaxlalta min farjiha meherkaagii wuxuu u baxayaa intii aada farjigeeda xalaashatay wain kunta kadabta caleyha haddii aada been ka sheegtayna fadaaka kaagaasi abcadu laka waa kuu fogaan badan yahay minhaa iyada xaggeeda waa kaaga fogaan badanya hadda hadaad dembi kasii gashay adoo weliba farjigeedii xalaashatay haddana hadaa intaad been ka sheegtoo dembi kasii gashay yani inaad meherkaas hesho yani waa kaa fogyihi mutafaqun caleyhi buhaari muslim baa xadiidka soo saareen mar waxaa laga qaadanaa ninka licaanka licaanka sameeyey inuusan meher ku lahayn haweentii meherkii uu siiyey dib uga qaadan maayo wacan anasin ana nabiya sala allahu aleyh ali wasalam qaala nabigu wuxuu yihi absiruuha bal firiya fain jaaat hadii ay la fain bihi hadday la timaado xamligan ay kula timaado abyada mid cad sabidan oo tin yaleexa leh sabidan oo tintiisu ay tin oo yaleexa ay tahay tin yani aada u jilicsanoo seexanaysa ay tahay fa huwa isagu lizawjihaa ninkii qabay ayuu usugnaaday wain jaaat bihi hadday la timaado agxala mid indha madmadow jacdan oo tin adag fa huwa liladii kii ayuu usugnaaday ramaahaa bihi oo ku ganay oo ku tuuray shariik ibnu saxma ayuu ku tuuray nin layihaa shariik ibnu shariik ibnu saxma nin la dhihi jiray ayuu ku tuhmay oo yani ayaa ka zinaystay buu yihi marka nabiga wuxuu leeyahy sala allahu alayh wali wasalam fiir inuusan ogeyn tanaa u daliila wuxuu leeyahay nabiga caleyhi salaatu wasalaam hadday nin noocaa iyo nooca wiil noocaa iyo cunug noocaa iyo noocaa u eg hadday la timaado wuxuu eg eh, nin cad eh, cunug cad oo tin iyo leexale hadday la timaado ninkeedii baa iska leh haddii ay la timaado mid yani indhamadmadow oo tin adag leh kaa isagoo marka ninkii lagu tuuro lagu tuhmaystay yyyya iskale marka waxaa laga qaadana qariinada in wax lagu soo dhaweey karo mararka qaar qaraa-inta dadka ka muuqanaya in lagu kala ogaan karo laakiin hadda middaan xugun ma lagu dhisi karaa laguma dhisi karo weliba riwaayo waxay leedahay waxay la timid nactigii nebiga uu sheegay tilmaantii nebiga uu sheegay qiso kale qiso kale nebigu sidaan oo kale uu yidhi mid yani kuba eh, yani eh, shansha yar yar yar oo yani bari weyn hadday dhasho waxa uu egyahay ninkii lagu tuhmaystay marka sidii oo kale ku timid marka tilmaantii yani ninkii eh, yani lagu tuhmaystay oo kale ayay haweentii la timid markaasuu nebiga caleyhi isalaatu wasalaam wuxuu yidhi haddii ilaahay kitaabkiisa lala yahay lowlaa kitaabullah allah ilahay kitaabkiisa haddoonan ahaa lahayn lakaana bn bayni byn baynika aniga iyo adiga waxaa noo yani adiga iyo aniga waxaa noo dhexayn lahaa yani waxaas iyo waxaas yani waa waa ku yani waa waa ku waa ku waa ku ciqaabi lahay laakin ilahay kitaabkiisa wuxuu yahay mar haddii lakala baxo ciqaab dambe inaysa jirin tii aakhiro unbaa dambaynaysa can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam nabiga amra rajulan nin bau amray an yadaca inuu saaro yadahu gacantiisa cinda alkhaamisati marka shanaad calaa fiihi afkiisa inuu kan licaantama afkiisa in gacanta la saaro wa qaala wuxuu yihi nabiga sala allahu alayh waali wasalam inahaa iyadu midaan shanaad muujibatun war tun lacnada waajibinaysa war midaan shanaad lacnada waajibin iyo qadabka ilaahay rawaahu abu daawuud wanasa-iy warijaaluhu hiqaatun waxaa laga qaadanaa meeshaana af marka hore horta waa la waanina meel maxshar ah oo banaan ah oo masaajidka ah oo kale ah oo la wada joogo ayay ku licaantamayaan ninka inaag marka ninkii haddaba afartiisii rito midda shanaad intuusa gaarin haddana waa la waayda afkaa gacanta laga saara warukaadi warukaadi yaa laleeyahy nacam haddaad markaan shanaad aad tan shanaad oo aada lacnada aad lacnada allood isku waajibinaysid dhul ma dhacaysa isjir baa laleeyahy hadduu yiraahda marka haddau galana waa kaas iyadana sidoo kale loo waaninayaa wacan sahli bni sacdin fii qisati lmutalaacinayni labada islacnaday islacnaday qisadoodii qaala wuxuu yihi falamaa faraqaa markay dhameeyeen min talaacunihimaa licaankoodii eh, eh, markay dhameeyeen qaala wuxuu yihi kadabtu calayhaa been baan ka sheegay ya rasuulala rasuulka yaa rasuulallah rasuulka ilaahiyo in amsaktuhaa haddaan bahaystaba fadallaqahaa talaatan saddexuu furay waa cuwaymir o ah ninka cuwaymir alcajlaani qabla an ya'murahu rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam intuusan rasuulka farin muttafaqun caleyhi ah. ninkii marka wuxuu yihi been baanba ka sheegay haddaan bahaysto yii midaas marka wixii shardi lagu xiro inuu dhacay qasab maaha shaygii shardi lagu xiro inuu dhacay shaygaasi shardi maaha maxaalada ninkaan wuxuu yidhi haddaan haysto shardiga waa kaas haddaanba dib u haystaba beenan ka sheega naagtaan macnaheedu ma noqonayo inuu been ka sheega maaha macnaheedu ila shardi buu ku ku xiray maogta maa culliqa weliba maa culliqa bishardin marka wixii shardi lagu xiro waxa weya waa un shardigaas hadii la helay inaan la helin baa loo fiirina ayb fadalaqaha talaatan buu furay marka bacd alculamaa ba waxay dhaheen marka waxaa laga qaadana saddexdii dalqadoodba inay dhacayso hal mar hadduu ninka yiraa saddexan kugu furay inay dhacaysaa laga qaadana culamada qaara saa qabto laakiin meeshaan hadda fadalaqaha talaatan de ninkan furiinkiisu wax macnaa ma laha sababtoo ah licaankay ku kala tageen licaankay ku kala tageen walidalika madhabka shaaficigana saas uaa mar hadday ninkay naagta isla licaantamaan maxaaba dalaaq laga hadlaa furqa abadiyaaba timid ba furqa abadiya ayaa timid marka ninkaani yani waa xanaaqi haaye iyo warka unbuu kusii adkeynaya hay ma ahane ma dalaaqan dalaaqu halaaa dhacayo xadiidkan daliil uma noqon karo sababtoo dalaaqi waxauba ku dhacayba licanki ayuu ku dhacay an ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rajula nin jaa ila nabiy sala allahu alayh ali wasalam buu u yimid faqaala wuxuu yihi ina imraatii haweenteeda laa taruddu ma celinaysa yadda laamisin mid taabanaya gacantiisa qofna gacantiisa iskama celiso macnaha kinaaya yani waxaaway zin waa zinaysanay buu ka wada ah, ayb qaala wuxuu yihi haribha iska musaafuriy qaala wuxuu yihi akhaafu an tatbacahaa nafsii nafsadeyda inay raacdaan ka baqayaa qaala fastamtic bihaa hadda marka isaga raaxayso yii marka rawahu abu daawuud wlbazaar warijaal wathiqaato ayb marka laa tarudu yada laamisin fujuur ba uga kinaayoona culamada qaar baa marka waxay leeyihiin laa tarudu yada laamisin macnaa waxa naag tabdiir samayso oo maalka iyo maal firdhis iyo samayso laakiin qowlkan qowl saxeixa ma aha inuu kaga wado marka tan unbaa marka nacam ayb waxaa kaloo dhici karta jimaaciiba inuusan ujeedin laakiin dawaantan saqajaannimada kale oo jimaaca ka hooseysa oo ka yar taabashada iyo wax lamidka iskama celiso ka wadaan liana maxaa yeele hadau dhihi lahaa haddau jimaac u sarbeebi lahaa ni awaantaani nin kale taabashadiisa iyo jimaaciisa kama iskama celiso haddii macnuhu ahaan lahaa dawaaba qadfay markaas baa imaan lahaa mogta saasay marka ibnu xajar iyo kasoo guurinaan ayb marka waxa qaribhaa iska fogeyd macnaha fur buu ujeeda hadda musaafiri macnaa furwa ayb markaas wuxuu yidhi waxaan ka baqayaa nafteeda inay raacdo oo inaan jeclaysto xoogaa nafsadeeda nacam ayb markaasu ma ka sabri karo markaasuu nabiga yihi fasta fastamtic bihaa fastamtic bihaa adoo iska ilaalinayo markaas isaga markaas raaxayso lianlaa taqaca fi lfaaxishati si aadan adoo marka faaxisho iyo aadan ugu dhicin ma ayb macnaa waxa ujeeda hadday aadan naftaadiiba aadan markaas aadan ka haween aadan ka sabri karin haddii aad iyadiina ka tagta aad marka naftaada inay raacda a ka baqaysid waxaad yeeshaa marka intaad faaxisho kale ku dhici lahayd iyada isaga raaxayso iska hayso saa macnuhu marka inuu rawahu abu daawud walbazaar warijaaluhu hiqaat waakhrajah nasaa'iy min wajhin aakhara can ibni cabaasin bilafd qaala wuxuu yiri dalliqhaa fur qaala laa asbiru canha qaala faamsikaa iska hayso yiri marka adaba ayb ayb xadiidkan imaam axmed iyo nasaa iyo ibn ljawzi iyo way daciifiyeen ayb marka dacfi baa ku sugan waxaana laga qaadanaa ba u keeneeyay ina imraatii laa taridu yadda laamisin qadaf inaysan noqonaynin can abi hurayrata radia allahu canhu anahu samica rasuula lahi sal l slam yaquul iyo in yani ninku inuusan haysanin naag markaa yani faaxisho looga cabsanayo inuusan haysanin taa inay fiican tahay oo iska diro axaadiid kusoo aroorto saxeexan waa jiraan oo saxiix jaamic sagiirka iyo ku sugan ninka yani haween eh, afdheer ama yani eh, haysto oo haddana maca dalika aan furaynin oo iska haysto ducadiisa inuus ilaahay aqbalaynin iyo ninkii nin wax ka deynsto oo aan deyntiisa qorin oo ninkii nin ninkii inta wax laga deynsado aan qorin laga deynsaday iyo iyo mid saddexaad oo kalaa jirta nacam culamada marka waxay ku tawjiihiyaan waxaa weeyaan ninkii wax laga deynsaday ee aan deyntii laga deynsaday qorin ee hadhow markaas e, shiqaaq iyo ikhtilaaf iyo uu yimaado ee hadhow markaas habaarramo oo ninkii deynta ka qaatay habaaro habaarkiisaas lama aqbalayo manaa sababto asaa ah xadgudbay isagii baan deynta qorin ee maaha mutlaqan ducadiisa o dhan lama aqbalayo ma aha kanna sidoo kale ninkii naag noocaano noocaas oo kale qabo af dheer oo yacni lisaankeeda uu xun yahay wax allaale waxay doonto isaga hadlayso oo aan is iska furin ee iska haysto kaa ducadiisa lama aqbala bimacnaa hadduu iyada habaara wixii iyada ku saabsan laga aqbali maayo sababtoo ah wuu furi karaa inuu iska furo ogtahay saasaa xadiidka marka eh, munaawi iyo saasoo marka xadiidka uu ku eh, macnaynaya fayd saas ku macnaynaya وعn abi hurayrata radia allahu canhu anahu samica rasuula lahi sal l slam ayuu maqlay yaqul isagoo dhahaayo xiina nazalat aayat lmutalaacinayni markay soo degtay laba islacnada aayadooda ayuma imra'atin naagtii ood adkhalad geliso calaa qawmin qoom man soo gelisa laysa minhum aan iyaga kamid ahayn falaysat min allahi fii shayin ilahay xaggiisa waxba kama kama ahan ilahay agtiisa waxba kama aha midaas manaa ilahay agtiisa qofka hadduus waxba ka ahayn waa qof la ciqaabaayo oo ilahay agtiisa ka liito walan walan yudkilaha allahu ilahayna ma gelinayo jannatahu jannadiisa manaa gaalnimo ma noqonaysa laakin macnaa waxaa weeyaan dadka ugu horeeya jannada gala ma noqonayso ama waxaa laga yaaba de ilaahay marka waxay mudan tahay in la ciqaabo hadhow dambaba jannada lasoo geliye haddii aysan gaalad aysan ahayn markaa waayumaa rajulin ninkii oo jaxada waladahu waladkiisii diida wahuwa yanduru ileyhi isagoo soo eegaayo wahuwa isaga oo yanduru fiirinayo ileyhi xaggiisa fiirinayo ayb ixtajaba allaahu canhu alla waa ka xijaabtaa kaas wafadaxahu ilaahay waa fadeexaya calaa ru'uusi alawaliina walaaakhiriina dadkii hore iyo dadkii dambe ayuu ku fadeexeeya ilahay akhrajahu abu daawuud wanasaa-i ibnu maaja wasaxaab ibnu xibaana ibnu xibaanna xadiidka waa saxiix yeelay nacam xadiidkan isagana bacdi baa ku sugan <coughs> laakiin labadaba inay dembi tahay de qawaacidda caamka ee shareecada hadaynaysa wacan cumara radia allahu canhu qaala wuxuu yihi man aqara qofkii qirta biwaladin walad qofkii qirto darfata caynin ilbiriqti ninkii qirto falaysa lahu uma sugnaa an yanfiya inuu anfiyo akrajahu lbayhaqiy wahuwa xasanun mawquufun waa xasan oo mawquuf iyadana dacfi baa ku sugan sababta sanadkiisa mujaalid ibnu saciid baa ku jiro aimo badan baana daciifiya ninkaas ninkii waladkiisii qirto oo inuu isagu dhalay qiro hadhow inuu anfiyaa ma laha wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rajula nin qaala wuxuu yihi yaa rasuul allah rasuulka ilahi ina imra'atii haweenteeda waladad waxay dhashay hulaaman wiil aswada madow qaala wuxuu yihi yani kaana inuu leeyahay meelo kale kala timi yani waxaa ka wada ana ma madoobi iyadana ma madooba se cunugaan madoob marka xagguu ka yimid qaala wuxuu yihi marka hallaka min iblin geel ma leedahay qaala nacam haah waa leeyahay qaala famaa alwaanuhaa geela midabadiisu waa maxay qaala xumrun gudgudud qaala hal fiiha ma ku jiraa min awraqi min awraqa mid yani cadaan iyo madow xigeen cadaan iyo madow isku dardaran mid ah ma ku jira qaala nacam buu yidhi ha qaala faanaa dalik oo sidee ku ahaaday taas marka geelaagii sideeba ugu jiraa mid midabkaa leh qaala wuxuu yihi lacalahu waxaa laga yaabaa nazacahu cirqun xidid inuu jiitay xidid hore yani kafiirtiisii hore inay jiidataa laga yaabaa qaala wuxuu yihi falacala bnaka wiilkaaga haadaa kana nazacahu cirqun waxaa laga yaabaa inuu cirqi jiitay tafirtiisii hore inay wax ka jiiteena laga yaaba oo ka faracay muttafaqun caleyh xadiidkan waxaa laga qaadanaa qiyaaska inuu sugan yahay yani fi isbaati lqiyaas a laga qaada sababto ah nebiga qiyaas hadda ninkaan geeli iyo waxaa laysaga qiyaastay iyo dadkii baa laysaga qiyaastay cillo iyo jaamic ku jira darteed nacam labadooda ay wadaagaan ayb taas oo ah cirqiga inuu jiidan karo wa waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanaa in aan waxba lagu dhisaynin ninku haddoo waswaas iyo shaki dartiisa haweentiisa uu yiraahdo ou sar beebo xoogaa inay meelaha galgasho oo aynan fiicnayn laga yeeli maayo taas maa haween iska toosan in la iska eedeeyo maa hadda ninkan reebaadiya asagoo markau leeya nin wiil madoobay dhashay see kaanahu xoogaa waxbau sarbeebaa lama ictibaarin maayo kaas oo kale ninkii cad sheego unbaa licaantamaaye kanoo kale ma licaantamayo ayb fii riwaayatin lmuslimiin wahuwa yucaridu waa kana soo sarbeebaya bian yanfiyahu inuu iska anfiyo wiilkaas wa waqaala fii aakhirihina wuxuu yihi walam yurakis lahu nabigu uma ruksaynin fi lintifaa'i minhu inuu iska anfiyo cunugaas laga yeeli maayo loona ruksayn maayo sababtoo ah waxa weeyaan marka sax ma ahan marka taayb wax oo xujo adag ma keenin ninkii xujo adag keena laakiin waa licaantamaya cunugiina waa ka anfismaya marka licaanku ilmahana waa lagu waa ku anfismaan iyadoo tafsiil oo ku jira wabilahi tawfiq wsala allahu waslama ala nabiyina mxamedi waalihi wasaxbi ajmaciin